alxamdu lilah wasalaatu allaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaah amaa bacdu waxaynu ku jirnay kitaabka qeybtiisii labaad fasalkii lixaad baynu maraynay fasalkii lixaad waxaynu maraynay aadaabu lmuslimi wa xuquuquhu qofka muslimka usluubkii ansaxa lagula dhaqmo iyo xuquuqda tal bayna almuslimiin oo qofka muslimka uu ku leeyahay qofka kale ee muslimka waxaynu maraynay qodobka toddobaad an yuxiba qofka muslima waa inuu jeclaado lahu muslimka kale maa waxa uu yuxibu muslimka u jecel yahay linafsi naftiisa wuxuu u jecel yahay waa inuu qofka kale muslimkaa naftiisa la jeclaado wixii aad naftaada u jeceshahay oo fiican ama wax adduunka ku saabsan ha noqdo ama wax aakhira ku saabsan ha noqdo wax alla waxaa wanaag ad naftaada adduun iyo aakhire u jeceshahay waa inaad qofka kale ee muslimka ee walaasha walaalka ah la jeclaato wey an yuxiba muslimkii waa inuu jeclaado low qofka kale ee muslimka maa waxa uu yuxibu jecel yahay linafsihi naftiisa uu u jecel yahay wayakrah waa inuu qoonsado nafu muslimka maa yakrahu wuxuu nacayo linafsihi waxaadan naftaada u rabin qofka kale walaalkaa muslimkaa naftiisa inaad la naxdo wey wayakrahu waa inuu naco lahu muslimka maa yakrahu wuxuu nacayo linafsihi isaga naftiisa biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu nabiga yihi laa yuuminu axadukum qofkiin waxma rumayn xataa yuxiba inuu kala jeclaado biakhiihi walaalkiisa muslimka maa yuxibu wuxuu u jecel yahay nafsihi isaga naftiisa wayakrah waa inuu koodo lahu lilmuslim qofka muslima maa wixii waa inuu la koodo yakrahu uu ka-anayo nafsihi isaga naftiisa wa qowlih hadalkii nabigana waa u daliil uu yihi calayhi salaatu wasalaam mathalu lmu'miniin dadka eebba rumeeyey tilmaantooda mathalulmu'miniin dadka eebba rumeeyey dadkaa tilmaantooda bitawaadihim isjacaylkooda isjecel yihiin ugu tilmaana wa taraaxumihim isu naxariisashadooda ugu tilmaana wa tacatufihim isku weyrixidooda midba midka kale uu ku weyraxo ugu tilmaana ka mathali iljasad hal jir ah oo qof ku yaal ayuu la tilmaan yahay jirka dabeecadiisa waxa wey idaa ishtaakaa hadduu jirado cudwun xibin tadaaca waxaa isu yeela lahu liajlihi xibintaa jirratay darteed saa'iruljasadi jirka intiisii kale bisahari soo jeediya hurdaraan iyo walxumaan qandhow waa mithaal yaab leh waa dareemi karta fartan haddii lagaa qabto korkaagoo dhanna waa qandhana inta jirkaaga qanjir ku jirtana waa wada kacaysa sidoo kale qofka muslima muslimiinta hal qof baa laga soo qaaday oo hal jasada kolkaa qeyb muslimiinta ka mida haday wax dhibaataa ah gaarto muslimiinta inteeda kale waa inayan hoyanaya hargelin ilaa qofka muslimka dhibaatada ka suusho marka waxaa isku mid laga dhigay jirkii hal qof ku yaala iyo muslimiintii oo dhan wahaadaa min maxaasini diini alislaamiyi diinta islaamka wanaageedana halkaaad ka dareemi karaysa matalulmu'miniin inta eebba rumaysay tilmaantooda waxaa wey fii tawaadihim kalgacaalada ay isu qabaan ugu tilmaana wa taraxumihim isu naxariisashada ay isu naxariisanayaan ugu tilmaana wa tacaatufihim isku weyrixidda midba midka kale maalma hadduu waayo amuu dhibaato ku maqlo uu ku weyraxayo ugu tilmaana ka madaliljasad hal jir ah ayay la tilmaan yihiin ida ashtakaa hadduu xanuunsado cudwun xibin tadaacaa waxaa isu yeeryeera oo iswacaya lahu xibinkii jiraday dartii saa'iruljasadi jirka intiisii kale bisahari soo jeed iyo walxumaa qandhow wa qowluh nabiga qowlkiisiina waa u wuu yihi calayhi salaatu wasalaam hal mu'min qofka eebba rumeeyey lilmu'min qofka kale eebba rumeeyey kalbunyaan dhis buu lamidya dhisa u aragteen ama dhagax laga sameeyo ama ooda laga sameeye qoryo midba meel laga keenay ama dhagxa midba meel laga keenay ba marka hore dhistu ka koomaysa hadhow dhistii silib markii la yskula xiro kaanahum bunyaanu marsuus ama dhagixii bulukeetiga ah shamiito iyo salax la mariyo mid buu ku soo baxaya tilmaanta quruxeed arag wa qowlihi nebiga hadalkiisa almu'min qofka eebba rumeeyey lilmu'min qofka kale eebba rumeeyey kalbunyaan dhis oo kale uula mid yahay yashuddu wuxuu xoojiyaa bacduhu dhista qaarkeed bacdan qaarka kale wey oo midba midkii kale lagu qabtay baa xoogu yeela marka midkan waa tilmaan ama tamthiil lafdiya sidaa nabiga markuu yara calayhi salaatu wasalaam oo afkuusaa uga tilmaamay adimahana tilmaam buu ku daray washabaka bayna asaabicii nabiga fariisuu isdhexgeliyey markaasuu ku qabtay farax muxuu isku daray marka muslimiinta midnimadooda iyo wadajiridooda iyo muwaafaqadooda qowl iyo ficil afkii almu'minu lilmu'min kalbunyaani yashudu bacduhu bacda ficilkii washabaka bayna asaabici gacantuu isgeliyey saas inay muslimiinta isu qabsadaan baa la doonaya idan waxaad ogaatay islaam baa jire muslimba ma jira maanta islaam waa jira waa diintii waa taalla saanay u hadlaysaa laakiin muslim ku dhaqmaya diintii oo hoggaansan meeshii ma jiro wa ilaa muslim meeluu joogaba mid buu noqon lahaa goortuu midoobana gaal iyo waxaan qiimi lahayn kuma dheleen muslimka muwaafaqadii baa la waayey idan korkii la firdhayn kislaarkaoo muslimiinta ka mida gaalaa meel ku tumaysa almu'min qofka eebba rumeeye lilmu'min qofka kale eebba rumeeye kalbunyaan ismu uu la mid yahay yashuddu wuxuu xoojiyaa bacduhu bacdulbunyaan dhisa qaarkeed bacdan qaarkii kale sideed xaqa muslimkuu muslimka kale ku inuu tirinaynay qodobka sideedaad baynu maraynaa suura waa inuu muslim gargaaro hu muslimka kale uu u gargaaro walaa yukhzulhu waa inuusan hoojinin hoojintu waa maxay waxaa weeye dhibaata haysa adigana dhibaatadaas waa ka fujin kartaa ha uga tegin hadduu jiran yahay ha uga tegin haddaad daweyn karto hadduu baahan yahay ha uga tegin haddaad quudin karto hadduu ooman yahay ha uga tegin oonka haddaad waraabin karto cadow hadduu afarta gaarintuu ka galay isagoo la buursanad aragtid haddaad ka dhicin kartaa uga tegin waxaa sugnaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi in eebba subxaanahu wa tacaala uu ka eed sheegan doono qofka muslim dhibaato uga taga markaasaa eebba subxaanahu wa tacaala ku oran doona waa oomay imaadan waraabinin waa baahday imaadan imaadan cunto siinin waa gaajooday cuntay ma siinin waa jiraday ima booqanin ilaaha addoonkii ku leh markaasaa addoonka yaaba ilaah seesu ooma sees seesu bahda seesu jirada markaasaa addoonkii eebba weydiiya kayfa tamrab wa anta rabu wa kayfa tajuu wa anta rabu alcaalamiin wa kayfa tawma adigii uunka lahaa seed u oontay u baahatay u jiratay muslimkii baa weydiinay markaasaa eebba yidhaahda marida cabdii fulaan ayaa jiraday falam tacudhu ma booqanin walow cudtahu haddaad booqan lahayd la wajadtanii aniga allah waxaad heri leey cindahu inaan agtiisa joogo wadami cabdi fulaan addoonkayga hebelaa oomay walam tusqih ma aadan waraabinin walow saqaytahu haddaad waraabin lahayd la wajadtanii aniga eebbaa cindahu baad iga heli lahayd wajaha cabdii fulaan addoonkayga hebel baa baahday falam tudcimhu wax ma siinin waa dhaantay adiga walow tudcimuhu haddaad wax siin lahayd low dacimtahu haddaad wax siin lahayd lawajatanii cinda taasaa soo aroortay marka khidlaanka dhibaato aada wax uga qaban karto inaadan ku dhaafin wey inuu muslimkii gargaaro hu muslimkii kale oo walaa yakdulhu uusan hoojinin garabkiisa uusan ka bixin fii ayi mawdinin goob la arka kulligeed gudaheed uu ixtaaja muslimku ku baahdo fiihi mawdinka ilaa nasrihi muslimka kale gargaarkiisu u baahdo wa taayiidihi gacansiintiisa iyo taageeridiisa uu u baahdo arrinkaasna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiye usubanaa yihi unsuru gargaar akhaaka walaalkaaga muslima daaliman hadduu yahay ku gardaran u gargaar haw madluuman haddii laga gardaran yahay u gargaar wa su-ila waxaase la weydiiyey calayhi nabiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo haate can kayfiyati nasri qofka walaalkaya ah ee muslimka saa lagu gargaaraa waa side wa huwa daalimun isagoo gardaranba isagoo madluuma waa la gartay haddii laga gardaran yahay waxaa ka gardaran yaad ka dhicinaysaa laakiin hadduu isagiiba gardaran yahay sida loogu hiliyaa waa side su-aal meesha ku jirta yahay faqaal nabiga wuxuu yidhi ta'khud isagaad qabanaysaa fawqa yadayhi labadiisa gacmood korkooda yaad qabanaysaa bimacnaa tacjizuhu waad ka teedaysaa cani dulmi gardarradan uu gelaayo waad ka reebaysaa wataxuulu waxaad kala dhexmari baynahu muslimka iyo wa bayna ficlihi dulmiguu samaynayo fadaalika reebidda aada gardarrada ka reebtay baa nasruka gargaaridaadiia ah, lahu aada u gargaartow kolkaasaynan tacaaliimta islaamka u haysan ee uga fognahay arka innagana qaacidada noo taalla waxaa wey qofka cabanayo iyo qofka laga cabanayo laba lafagooraba ka ku-xiga in loo hiliyo filxaqi waalbaatil oo qoladii la yihaah maanta daalim iyaga ka mida ah waa wax la yeelay qabiilka o dhan baa haya idan islaamka waynu ka fognahay dhaqan ahaan laakiin intisaab hayb iyo abtirsi iyo muslim baan ahay taas waa hayna dhaqanse meeshii ma yaal waa kan warkii nabiga walaalkaa markuu gardaran yahay garbaduub u qabo dulmigaanad galaysa adduunkaaga iyo aakhiradaada midna uma roona dulmiga dhaaf haddii laga gardaran yahayna waxaa dulmaaya hore iska dhaafa dhamaad ka rabti marka saasuu nabiga u fasiray wa su-ila calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey can kayfiyati nasri nasri lmuslim sida loogu gargaaro wahuwa isaga oo daalimun gardaran faqaal wuxuu yihi taakhud waxaad qabanaysaa fowqa yadayhi labadiisa gacmood korkooda baad dhab siinaysaa bimacnaa taxjiisuhu waa ka teedaysaa can idulmi gardaraduu samaynayo wataxuulu waxaad kala dhexmari beynahu isaga wa beyna ficlihi dulmiguu falaayo fadaalika reebidaad ka reebtay dulmiguu samaynayay maa nasruka gargaaridaadiya lahu aada muslimkii u gargaartay wa qawlih hadalkii nebigana waa uu daliil sala allahu calayhi wasalam uu yihi nabiga almuslim qofka eebba rumeeyey akhulmuslim qofka kale eebba rumeeyey walaalkii wey ictibaar male lahjaduu ku hadlo iyo midabkuu leeyahay iyo qaaraduu ku nool yahay waxaasoo dhanba qiimi male inuu kana muslim yahay kana muslim yahay ayuunbaa la raba kolkaa wax lagu walaaloobo oo diinta islaamka ka qiimi badan male nas qur-aani waxaa ku soo aroortay inama almu'minuuna ikhwa xadiidkiina waa ka almuslimu akhulmuslim almuslim qofka eebba rumeeyey ee u hoggaansamay akhulmuslim qofka kale ee eebba u hoggaansamay walaalkii wey kol hadduu walaalkaa yahay laa yadlimhu ma dulmo dulmigu gardarro wey ma gardaraysto walaa yakdulhu cadow ugama tago walaa yaxqirhu ma waaba weerarka maxaad xaqiri waxalla wuxuu yahay baad adigana tahay wuxuusan ahayna maahi maxaad kolkaa ku xaqiraysaa markii miisaanka tafaadulka sida loo kala qiimi badan yahay haddii loo baahdana taqwada baa la eegaya ina akramakum cinda allaahi adqaakum miisaankaas ay baagtiiyaan kolka xaqiraad iyo iyo meeshii male laa yadlimhu yuusan gardaraysanin waa walaalkiisa walaa yakdulu yuusan cadow uga tegin waa walaalkiisa walaa yaxqirhu yuusan yasin oo uusan liidin wa qowlih nabiga hadalkiisiina waa u daliil maa min imri'in qof ma jiro muslimin eebba u hoggaansamay yansur u gargaara musliman qof kaloo muslima u gargaara ma jiro fii mawdicin goob gudaheed ugu gargaara yuntahag la fiihi mawdaca cirluu sharaftiisa ma jiro watustaxal la banaysay fiihi mawdaa xurmatuhu qiimigiisii ilaa hadduu jiro nasarahullah eebbaa u gargaara fii mawdinin goobbuu ugu gargaaraa oo yuxibu muslimka jecel yahay fiihi mawdinka gudihii nasrahu in loo gargaaro war yaab low waxaan u badannahay ma waxa weeye qof muslima oo ad inuu muslim yahayna aada tahay oo waa la xaynaya waa la xaqiraya waa la xamanaya waxbaa laga sheegaya kolka wixii hilbihiisa cunayey baad ka dhasay oo tiri warya waxaad ku hadlaysa wax kama jiraan amba waaqa ninkaad sheegaysaa nin fiican wey haddaad u hiilisay oo sharaftiisii lagu dheelayo dhaawaxay aada u dhacisay adigana gooraad isaga ka liidato baaba ku gargaaraya adna gargaar u baata isagii waxaa laga yaabaa inuusan ku ogeyn waxna ku tarin laakiin eebbihii weynaa ee waaxidkaa ee tacaaliimtiisa fulisay baa ku og kuula gargaaray maa min imriin qof ma jiro muslimin eebba u hoggaansamay yansuru u gargaara musliman qof kaloo eebba u hoggaansamay fii mawdicin goob gudaheed ugu gargaara yuntaa xag la qararinayo fiihi mawdaca gudihii cirduhu sharaftiisii baa la qararinayaa watustaxalu la banaysanayo fiihi mowdica gudihiisa xurmatuhu qiimigiisii baa la banaysay oo lagu dheelaya ilaa hadduu jiro nasarahullah eebbaa u gargaara fii mowdinin goob gudaheed uu yuxibu jecel yahay dhibcaa ku daataan u malaynay waxau alla garanay ayuu meesha dhigay yuxibu uu jecel yahay fiihi mowdinka nasrahu ila u gargaarow wamaa min imriin walxagsu adigoo qofkii muslimka wax qaban waayo ama wax ka rugayn waxaa kugu dhacyaa wamaa min imriin qof ma jiro khadala hoojiya musliman qof muslima cadow uga taga fii mawdinin goob gudaheed tuntahaku la qararina fiihi mawdinka gudihiisa xurmatuhu sharaftiisa ilaa hadduu jiro oo muslim lasxariirina la silcina waxaad u qaban kartid baad gaar ka martay khadalahullah kana allaa hoojinaya fii mawdicin koob gudaheed halkaanuu ka hagaajiyey oo yuxibu jecel yahay fiihi mawdaca gudihiisa nasrahu in loo gargaaro wa qowlih hadalkii nabigana waa uu daliil uu yihi nabiga man rada qofka celiya can cirdi akhiihi walaalkiisa muslima sharaftiisa oo wax loo dhimayaa qofka dadka u dhariya rida ilaah baa ka raadiya can wajihi wejigiisa xaggiisa annaara yowma alqiyaama qiyaamadaa wejigaaga naarta laga naqa naartii kusoo eryanaysay ayaa lagaa naqaya saarag waxaad dhiibtay sahlanaantiisana war qofkaan iska dhaafaatay oo mid la dulminayo ayaad u hilisay adigiina naartii baa lagaa naqay man radda qofka naqa can cirda akhiihi walaalkiisa muslimkaa sharaftiisa xaggeeda naqa fadallaahu baa naqa can wejihi isaga wejigiisa annaara yuu ka naqa yowma alqiyaama qiyaamada maalinteedaw sagaal xaqa sagaalaad ee qofka muslimka ah qofka kale muslimkaa ku leeyahay allaa yamasahu ayamasahu buu yihi laabaa ku jirta meesha allaa yamasahu inuusan daarin bisuu-in xuma ku daarin wey qofka muslimkaa qofka kale muslimka qowliya ficil xuma aad leedahay inayan gaarin wey welida saa daraaddeedba waxaa lagu taariifiyey almu'min man taxamala aladaa wa kafa cani iladaa mu'min waxaa la dhihi karaa qofka dhibka isaga la yeelana isaga adkaysta isna uusan dhib ka iman alla yamasahu inuusan daarin bisuu'in xuma ku daarin wey ow yanaaluhu muslim muslim inuusan gaarsiinin wey bimakruuhin wuxuu muslimka kale nacayo wadaalika arrinkaasna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila calayhi nebiga korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyohaatee uu nabiga yihi kullulmuslim muslim dhammaantiisa cala almuslimi muslimka kale korkiisa xaraamun waxaa ka reeban damuhu dhiiggiisa inuu daadiyo wa maaluhu xoolihiisa inuu ka dhaco waa cirduhu sharaftiisa inuu dhaawaco ayaa ka xaraamow kolkaa qof muslima qofka kale muslima dhiiggiisa iyo dhaqankiisa faragelin iyo waxu dhimid iyo dhicid iyo dilid iyo diiliqaysi intaba xaaraanbay ka kullu lmuslimi muslim kulligii cala almuslimi muslim kale korkii xaraamun waxaa ka reeban damuhu dhiiggiisa inuu daadiyo wa maaluhu xoolihiisa inuu qaato wa cirduhu sharaftiisa wa qowlihi hadalkii nabigana waa u deli sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa yaxilu ma banaana limuslimin qof muslima uma banaana an yurawica inuu argagixiyo musliman kolka hore dhiig iyo maal iyo sharaf bay ahayd argagixin inaad ka nixisaan ma banaan wax kalaba dhaafo iscaaj iyo argagixin iyo ka nixin ma banaana laa yaxilu ma banaana limuslimin qof muslima an yuraawica inuu argagixiyo musliman qof kaloo muslima wa qowlih nabiga hadalkiisiina waa u daliil laa yaxilu ma banaana limuslimin qof muslima an yushiira inuu tilmaamo ilaa akhiihi walaalkiisa muslimka binadratin dhawrid tuudiihi dhigto indha haddaad gurxiso oo qalqallooxiso oo indhaad xaqiraad iyo naculadan leedahay ku daydo wax kuu banaan maaha walaalkaaw laa yaxilu limuslimin uma banaana an yushiira inuu tilmaamo ilaa akhiihi walaalkiisa muslimkaa dhankiisa binadratin daymo tudiihi dhibta wa qawlih rasuulka hadalkiisiina waaw daliil in allaha eebbaweyne yakrah waa nacaa eebbe adaalmu'miniin mu'miniinta dhibiteeda eebba ma rabow welida sidaa daraaddeedba warada fi lqur'aani alkariim qur-aanka qiimiga badan gudihiisa waxaa ku soo arooray waaladiina yu-duuna almu'miniin waalmu'minaat bikayri ma iktasabuu faqad ictamaluu butaana wa isman mubiina in allaha eebbaweyne yakrah waa naxaa oo qoonsada adalmu'miniin mu'miniin dhibideeda wey wa qowlihi hadalkii nabigana waa u daliil calayhi korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaamu nabadgelya atee uu nabiga yihi almuslimu taxriiftii nabiga dhegeyso annaga xibri cala alwaraqa waxaan xuskanaa qoraal warkad korkeed lagu dhigay tesare minashibiye iyo iqaamo iyo baasaboor iyo shahaadi iyo in lagu dhigay qofkii waa muslim yaanu naqaanaa taxriiftii nabiga dhegeysa waxaa muslim loo yaqaan almuslim waxaa muslim la yihaa man qofka ay salima ka nabadgaleeno min lisaanihi man sulima qofka laga nabadgalo min lisaanihi carabkiisa iyo wayadihi gacantiisa ayaa la yidhahdaa muslim oo marka haddaad wax dilayso oo wax dhacayso inaadan muslim ahayn ma ogaatay afkaaga adimahaaga ammaanba haddaan laga helay oo muslimiinta intoodii kale naftooda dhiigooda sharaftooda ahalkooda maalkooda ammaanba haddeeyan kaaga helay falasta musliman waa kan qowlkii nabiga almuslim muslim waxaa la yihaa man qofka muslima laga nabadgalay min lisaanihi carabkiisa wa yadihi gacantiisa wa qowlih nabiga hadalkiisana waa u daliil calayhi nabiga korkiisa asalaatu naxariisiyo wasalaam nabadgelyo haatee uu yihi almu'min qofka iimaankiisu run yahay waa man aminahu lmu'minuuna mu'miniinta qofka ay aaminaan calaa anfusihim naftooda u aaminaan wa amwaalihim xoolahooda u aaminaan oo waxay kugu barteen toosnaan iyo muslimnimo kolkaasay waxoodii kuu dhiibanayeen waxaaniyaha iyagii badankoodiiyo naftoodiina waa kugu aaminayiin haddii ay muslimiinta ku aaminay waxaad mu'min tahay male almu'min qofka mu'min la yihaa man axad wey ay aaminaan almu'minu inta kale eebba rumaysay baa aamina calaa anfusihim naftooday ku aaminaano afiyadimatoona nin waxyeelaya maaha waa amwaalihim xoolahooday ku aaminaan oo khayaano iyo dhagar mayagaan toban xagga tobnaad ay labada muslim isku leeyihiin waxaa wey anyatawaadaca inuu isjilciyo muslimkii lahu lilmuslimi qofkan kale walaalkaayo muslimka inaad isla sintid oo tawaaluc samaysid wey walaa yatakabar isma buunbuuniyo calayhi muslimka korkiisa iskama weyneeyo waalaa yuqiimahu waa inuusan ka joojinin muslim muslim min majlisihi muslimka meeshuu fadhiyay almubaax ee mubaaxa banaana haddii uu meelaan banaanay fadhiisto waa laga kicinayo laakiin meel mubaaxa sida masaajidka oo kale min almaraafiqi alcaama kamida ee la fadhiyo intaad ka kiciso inaad fariisatid xaq maaha qaacida fiqiya waxaa wey adararu laa yusaalu bidarar tan aadaan u samaynaa kolkii qof ma xurmaynaa naga kor yimaado in la kaa kaco oo haddii midkan yimid looga ba-aayay joogga kii ka kacay sooma joogsanin marka adararu laa yusaalu bidarar dhib dhib laguma suuliyo see la yeelaa maa la kala sisiqaa meela loo baneeya wailaa xalli maaha anigaa joogsaday adiga meeshii fadhiiso dhibkaad ii diidanayd adoo kugu dhacay anna seenu fadhinaa kolka marka yaan loo kala joogsanayne kisto tawasacu inta la kala durdurko yaa meel yar loo banayna oo ku filan walaa yuqiim allaa yuqiimahu waa inaasan joojinin min majlisihi meeshuu fadhiya uusan ka joojinin almubaax ee la baneeyey liyajlisa inuu fadhiisto fiihi majliska gudihiisa liqowlihi eebbaweyne hadalkii baa tawaaduci iyo arrintan u daliila tacaala eebba korahaye uu yihi walaa tusaacir walaa tusaacir qiro kala wey hadadbin hadanka dhabankaaga linnaasi liajlinaas dad daraadi oo qofka inaad qaabiso oo wejigii ka hor inaad iskala weyn kolkuu kaa soo horbaxay wadaxaad qallacis dhabankaadu duuday yeelisaas walaa tusaxir ha dadbin khadaka dhabankaaga linnaasi liajlinaas dadka darti walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulka gudihiisa maraxan dheeldheeliya kibirna ha ugu soconin oo u aragtay haddaad soconaysid sidii socodkaad u baratay oo kaadar alliya daacada yaad u soconaysid laakiin haddaad kaa iska badasho oo isqalqalloocin iyo waxa aad keentid innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuulan xoog haddaad sheegato tillaab iyo haraati dhulka ma ku tillaacin karta buurahase joog ma ku gaari karta makhluuq ilaaha kaa wey min asgari lmakhluuqaati yaad ka mid tahay oo dhulmatii oo buuramatii oo xayawaan kalaa kaa waaweyn kolka kibir iska ogow walaa tamshi ha socon fi lardi dhulka eebba gudihiisa waxaa la ammaanay kuwa hadday soconayaan xasil iyo toosu socda fii qowlihi tacaala baa lagu ammaanay yamshuuna calaa ardi xowna cibaaduraxmaan ilaaha naxariista addoomuhu u naxariista waxaa wey aladiina yamshuuna cala alardi hawnan dhulka markay soconayaan xasil u iyo tawaaduc iyo khushuuc bay ku socdaan أما kibir iyo santaag haddii lagu socdo walaa tamshi fi lardi maraxan nahyi hayeeli ina allaaha eebe laa yuxibu majaala kula mukhtaalin mid isjajabin badan kulligiisa fakhuurin calaa annaas dadka ugu faana wixii eebba siiyey wixii eebba ku siiyey ee cilmiga ee caqliga ee caafimaada ee maala lagu qaabilayaa laba wey awalan bilmunacimi ilaaha ku siiye inaad ku maadiso ood alxamdulilah tira haaniyan nicmadaad haysato inaad haysaninaa kula joogte inaad ugu gargartaaw kolka inaad ku faanta maaha wax ku banaan ma indha haddaad qabto qaaran indho qabin xoog haddaad leedahay qaaran xoog lahayn xoole haddaad leedahay qaaran lahayn caruur haddaad leedahay qaaran lahayn cilmi caqli haddaad leedahay qaaran lahayn kolka nicmada ilaahii ku siiyeyna ku mahdi addoommaha la siinina lagu gargaar waa taas waddada xalaasha laakiin kuma banaana isjabjabin iyo afaan in allaaha eebbaweyne laa yuxibu ma jecla koladii ma jecla lagu yihi waxaan la jeclayn waa taqaanaa maxaa ka soo horjeeda ma rabow tanoo kale tilmaamo ilaah baa inaga addoommada wuxuu noo tilmaamayaa inaynaan jeclaanin oo wax eebba isjajabin badane kulligiisa faquurin faan badan suuratu luqmaan waliqowli nabiga hadalkiisina waa u deli sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi in allaha eebbaweyn tacaalaa korhay awxa eebbaa waxyooday ilaya aniga rasuulka wuxuu ii waxyooday antawaadacu isu jilca oo qofba qofka kale ha u tabxo oo qofna qofka kale yuusan iska kormarinin xataa laa yafkara ilaa uusan bafanin axadun qofna calaa axadin qof kale korkiisa wa qowlihi nabiga hadalkiisana waa u daliil sala allahu calayhi wasalam uu yihi nabiga maa tawaadaca ma jilco axadun qof lilaahi liajli ilah eebba weyne dartii uma tawaaduco ilaa hadduu qof tawaaduco rafacahu llahu tacaala eebbaa kor u qaada maxaa imanaya haddaad madaxa taagtana waa lagu bursalinaya xadiid qudsiya ayaa arrinkaa ku yimid oo eebba u leeyahay alkibriyaau isaari ridaa'i walcadamatu isaari cadamo iyo weyni iyo kibir waa aniga labada go-aan qabow faman naasacanii fiihima qofka igula dooda oo sheegta labadoodii qasamtuu waa riiqaya walaa ubaali dalna kamalihiw yaan lagu riiqine kibir iyo cadamo ilaabaale waa sifa min sifaati illaahi tacaala aan lala wadaagin kamaa fii suurati aljaathiya walahu lkibriya fi samaawaati waalardi wahuwa alcasiiz alxakiim kibir suu dhan yahay eebba keligiisa iskalow kolka hanuunka xaqa lagu hanuuno iyo aayaadka oo lagu ictibaar qaato kibirka waa lagu waaya fii suurati alacraaf saasrifu can aayaatiya aladiina yatakabbaruuna fi lardi kuwa isweynaysiiya aayaadka aniga eebbaa ka jeedinay wain yarow kulla لا yu'minuu بها wain yarow sabiila الرشد laa yatakhiduuhu sabiilan wain yarow sabiila alghayi yatakhiduuhu sabiilan maxaa sababa yaa rabbana dalika biannahum kadabuu biaayaatina wa kaana canhaa haafiliin aayaddaa maxay kuu sheegtay والغفلة waaltakdiibu waalghaflatu saddexdan iska jir haddii kale xaqa taaban maa qalbigaaga goobtii waad fadhidaa wixii la sheegaana waad maqlaysay ku taaban mayso allaan ku ogolay mutakabir baa tahay raafil baa tahay waxaa tahay mukadib lilxaqi beeniyey saasrifu can aayaati aladiina yatakabbaruuna fi lardi bigayri alxaqi wain yalow kula aayatin laa yu'minuu biha wain yalow sabiila rushdi laa yatakhiduuhu sabiilan wain yalow sabiila alghayi yatakhiduuhu sabiilan maxaa u sababa dalika biannahum kadabuu biaayaatina wa kaanuu canhaa kaafiliin marka kibirku waa jirooyinka xun xun ee qofkuu fala saaro waa u dhamaatay waxaa ka sugnata suubana inuu yihi laa yadkhulu ljannata janna ma galo man kaana fii qalbihi midqaalu xabati min khardalin min kibirin wax yar waxa ugu yar in le oo kibira qofay qalbigiisa ku jirto janno ma tegaayo qofka janno tegi waayeyna meeshuu tagaa waa taqaan sheegma uma baahna meeshii laba aqalaa ku taalla fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir aqal kale kuma yaal janna haddaad ka weyday xagga saciiruu jira maxaa geeyey kibiraa geeyey kobolka kolka kibirka qaabdariisa u arag laakiin waxaa lagama maarmaan ama loo baahan yahay ma huwa alkibiru kibir maxaa la yihi asxaabu rasuulillah xafagada iyo nadaafada iyo ay qaarkood kibir moodeen markii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam kibirka iyo khayr la-aantiisa iyo in lagu cadaab tagayo xaqana uu kibirka ku dhaafina saanuu u sharxay nabiga markaase yaa rasuulallah qof la arkaba kaba qurux badan iyo dhar qurxan iyo guri qurxan waa jecel yahay saan yeellaa marka markaasaa nabigu u fasiray oo yihi kibirku saad moodeen ma kibirku laba daraf buu ka koobmaa waxaa weeye labadiisa daraf bataru lxaqi wa kamdu nnaasi labada xaqoo madaxa laga taago kibir meeshuu ka bilaabana waxaa wey markii aaya muxkama laguu sheego wa sunna haabita hay-addan waa aaya muxkama ilaah weyne waaxidkaa ka timid saanay tilmaamaysaa sunna haabita xadiid nabiga ka sugnaaday yaa laguu sheegay madaxaad kor u taagtay waa kaas kibirka waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacay mid gacantan bidixe wax ku cunaya baa nabiga yihi kul biyamiinika muslim bidix wax kuma cune gacantaada midiga wax ku cun ciladiibu markaa nabiga ugu daray oo marka xukunka lagu sheego ciladiina lagugu daro aakhir darajaad qana kul biyamiinika xukunkii wey bidixna maxaa laigu diiday fa ina ashaydaana yaakulu bishimaali ciladii wey adiga shaydaan inaad walaal noqotin ma rabto ina almubadiriin kaanuu ikhwaana shayaadiin haddaadan shaydaan inaad walaal la noqoto rabin asagaa bidixii wax ku cuna bidix waxaa ku cunin midigta wax ku cuna kiibaa nabiga ku yihi ma statactu inaan midig wax ku cuno ilaah idankiis ma kartid maa manacow ila alkibru kibir buu uleeyahy waana dhacdaa marka loo sheego sunnada dadka oo ama ixdiyaha iska jar ama garhka dhaaf ama muxaramaadka lagala hadlo sigaarkaa xabi ama bidixaa ku cuni waa labadaydii gacmood maxay ku kala duwan yihiin haddaba allaahuma hal balaqtu aniga markaan xaqa sheegay ka gadaal waxaad la doodaysa aniga may xaqii wey aniga sheeg ma ila jirti waana kuu sheegay haddaad sii akeekanto gaalowda liqowlihi tacaala maa u daliila maa yujaadilu fii aayaati illah ila aladiina kafaruu markii aayad la sheegay ama sunno lagu sheegay murankaad sii akeegta mayso aa ku gaaloobaysa markaa kibirkii saasaa loo diiday kolkaasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam maa tawaadaca axadu lilaahi caza wajalla ilaa rafacahu llahu tacaala welimaa xurifa wixii la aqoonsaday canhu suubana xaggiisa sala allahu calayhi wasalama eebbaweyne suubanaha korkiisa naxariisiiyo nabadgelyo ha yeele min tawaaducihi nabiga isdabcintiisa isjilcintiisa likulli muslimin muslim dhammaantii oo isu jilcin jiray wahuwa isagoo nabiga sayidulmursaliin bal bashar kala daayo rusushii la diray waa yeelkooda wa min annahu nabiga kaana wuxuu ahaa laa yanaf midaan ka taagin walaa yatakabad midaan xaq iska weynaysiin ayamshiya inuu nabiga socdo kama kibri jirin maca alarmala garoobta miskiinka iyo walmiskiin qofka saboole cayna wayaqdi nabiga waa gudi jiray xaajatahuma dantay leeyihiin yuu u gudi jiray oo soo adeegi jiray waanahu nabiga qaala wuxuu yihi allaahuma yaa allaahu ilaahow axyinii inoole miskiinan anoo miskiina war mutakabir ahayn waamitni allow idil miskiinan anoo miskiina waxsurni allow khiyaamana igu dar fii sumrati almasaakiin dadka masaakiinta jamaacadooda allow igu dar wa qowlihii nebiga hadalkii caleyhi korkii asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyo ahaatee uu nabiga yihi laa yuqiimanna yuusan joojinin axadukum qofkiina rajulan qof kale min majlisihi meeshuu fadhiyo yuusan ka joojinin uma ka gadaal uusan yejlisu fariisanin fiihi meeshuu ka kiciyey walaakin ha yeeshe tawasacu isla ekaysiiyo isu fidhulka meeshaad markaa fadhidiin sayeela waa watafaasacu isla ekeeyo meeshaad markaa fadhidiin meel yar ha looga baneeyo kow iyo toban allaa yahjura inuusan ka aamusin muslim muslim kale akthar in ka badan min halaathati ayaam saddex maalmood xoogaa haddii laysmaan dhaafo oo muran iyo xanaaq yimaado saddex maalmood ayaa la kala aamusnaan karaa saddexda maxay yihiin maalinka koobaad waa maalinkay masiibada dhacday oo qofkan waxaad ku qoonsatay uu kaaga yimid kolka maalinkaas waa lagu dhaafay maalinta labaadna naf shaydaan yaa ku burbursana waa ku fikiraysaa maalinkaas kolka wixii yaraa ee ninkan walaalkaa ah kaaga yimid waxaad labadiina ku kaa dhimataan maaha waxaan iska dhaafay ajiraad ka heshide intaad wixi xisabirtid u tag walaalka maalinta saddexaad nihaayow kolka saddex maalmood maalinkii waxaan kuu yimaadeen ee dhibkan ku soo gaaray iyo maalintaas dambe ay kugu cusbayd arrinta iyo maalintii saddexaad ood fikiraysay maal nafraad lagugu darin allaahumma waxaa taas ka duwan waxaa laysku sheegay xaq u yihi waxaan laleeyahy saddex maalmood ka badan laguma kala maqnaan karo xaal adduun wey laakiin haddaad tuka ka waysayn war beenta dhaafaad ka waysay khamrada dhaafaad ka waysay sinada dhaafaad ka waysay ilaa ka cabsaad ka waysay iska taxadarime maxaad ku falaysaa kaas wadaliiluna calaa haada suubanaha markuu tabuu ka hadlay nimankii ka haray konton maalmood lalama hadlin kontan maalmood lalama hadlin marka alxubu fillah waalbukdu fillaahi bay gashay waxaad ku kala dhimateen diin hadday tahay asaad ka sabirtay wacdi waano wax iyo caqli celin haddaad kala guusatay xarkaha u jeed laakiin waxaad ku muranteen adduun hadduu yahay saddex beri ka badan ma kala maqnaan karo allaa yahjura waa inuusan ka aamusin muslim hu muslim kale agsara in ka badan min halaathati ayaam saddex maalmood biqowli rasuul bana hadalkiisii lahu daliila sala allahu calayhi wasalam uu nabiga laa yaxilu ma banaana limuslimin qof muslima an yahjura inuu ka go-o akhaahu walaalkiis inuu ka go-o fowqa halaahin saddex beri wax ka badan inuu ka go-o uma banaana oo yaltaqiyaan labadoodii kulmaayiin wejiga isku dhufanaayiin hadday isku dhuftaan fa yucridu haada kan xaggu u jeedsaday kanuu dafira wa yucridu haada kaana waa jeedsaday sidaa markaa arrinta marayso yaa roon labadooda wa khayruhumaa labadooda ka khayrka badan ee fiican aladii qofka yabda-u bisalaam salaamta bilaabow wa qawlihi nabiga hadalkiisiina waa uu daliil uu yidhi walaa tadaabaruu dhabarkaa isu jeedinina wakunuu noqda allah yaa cibaadallah eebbaweyne addoomihiisiyo ikhwaanan walaala noqda watadaaburu dhabar isu jeedin huwa tahaajiru kala kuidwey wa idaau kullin mid la arkaba inuu kii kala siiyo duburahu dhabarkiisa bilaakhari kii kale mucridan canhu isagoo ka jeesanayo toban iyo laba qodobka toban iyo labaad ee qof muslima qof kale muslima uu ku leeyahay allaa yaktaabahu inuusan xamanin wey aw yaxtaqirahu inuusan xaqirin wey aw yaxiibahu inuusan dhaliilin wey aw yaskar inuusan jeesjeesin minhu isaga aw yambusahu inuusan ku naanaysin bilaqbisu naanays xun aw yanima inuusan ka faafinin anu xaggiisa xadiidan war lilifsaadi isagoo dunida ku gubaya intuba liqowlihi tacaala hadalkii eebbaweyn ayaa u daliila yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo ijtanibuu ka dheeraada kahiiran in badan min adanni malaa sababtuna waxa wey ina bacda danni malaha qaarkiisa haddii boqolkiiba toban rubowdo boqolkiiba sagaashan been bay noqonaysa ina bacda danni malaha qaarkiisa ismun dembi wey walaa tajasasu haisfalgelina falgisk dugsiga ardada markay hayso oo mid uu waxaleeyo oo macalinka loo sheego taasaa falgis la yihi waxa weeye qofka kan wuxuu sheegay ama wuxuu sameeyey ha sheegin uxilqari walaa tajasasu ha isfalginina walaa yaktab yuusan xamanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale an yuxibu waxay lamid tahay xanti an yuxibu ma jecel yahay axadukum qofkiin an yaakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa mayitan isagoo dhintay tilmaanta qur-aanka qurxeedaarka waxa weye maqnaantuu maqan yahay maydnimay lamid tahay wax ka sheegmadiina cunid korkiisii la cunay lamid tahay wax ka sheegmada aada wax ka sheegayso cunid aada hilbihiisii cunayso ayay lamid tahay maqnaantuu maqan yahay maydnimay lamid tahay kolka walaalkaa oo meyda oo hortaada yaalla hilbihiisa inaad cunto ma yeeli lahay ma yeesheen haddaadan yeesheen ha xamalin ogow naxanta taasay la mid tahay ayuxibu axadukum qofkii ma jecel yahay ma jecla ayaa kule inuu cuno laxma akhiihi walaalkiisi liibkiisa maytan asagoo dhintayna uu cuno oo fakarihitumuuhu waa necelahaydeen sidaad may hilibkiis la cuno u necelahaydeen xantii waa lamide u naca wa qawlih eebbaweyne hadalkiina waa u daliil yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow laa yaskar yuusan jeesjeesin qowmun rag min qowmin ka kale axsaa laga yaabe an yakuunuu inay ahaadaan kuwa lagu jeesjeesa khayran kuwa ka fiicnaan badan minhum kuwa jeesjeesa walaa nisaa'un haweenna yayan jeesjeesin min nisaa'in haween kale axsaa laga yaabo an yakunna naagaha lagu jeesjeesa inay ahaadaan khayran kuwa fiicnaan badan minhunna kuwa jeesjeesa walaa talmisuu ha aabaynina anfusakum nababyaalkiina walaa tanaabasuu walaa tanaabasuu ha naanaysina bilalqaab naanaysya xun ha isku naanaysina bisalismu magac baa baas leh alfusuuqu ka baxsan diinta bacda aliimaan iimaan ka gadaal magac diinta ka baxsan oo kolka magaca lagu dhawaaqaba laga garanayo inuu magaca u yahay magac aan khayr lahayn sida kutubu xoor oo kale ama janno oo kale ama naarafuuf oo kale ama olol iyo qiiq oo kale yaan waxaas la yeeli bisa alismu magax baabaas leh alfusuuqu diinka bixida bacda aliimaan iimaanka gadaal waman qofkaan lam yatub gafafkaa ka noqon oneeba uga noqon fa ulaahika kuwa hum iyaga ahaalimuun kuwa gardaran wey wa qowli rasuul nabiga hadalkiisiina waa u daliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi atadruuna ma ogtihiin malghiiba walaa yaktabaa eebba yihi waxaan eebba uu naga reebay oo khiibada la yihaa mataqaanaw atadruuna ma aada ogtihiin malghiiba xantu waxay tahay qaaluu asxaabtii baa yihi inay faa'iidaystaan bay rabaan ama ma yaqaanaanba allahu eebba weyne oo wax walba og iyo wa rasuuluhu os ku dejiyo wa aclam iiba yaqaan qaala nabiga wuxuu yidhi dikruka sheegidaada akhaaka walaalkaada muslima bimaa yakrah aada ku sheegta wuxuu nacayow marka taxriifta nabiga waxaanta noo tilmaamay waa wax naga maqan wax naga maqan markay soomaalida rabto inay isdhaawacdo waxay tidhaahdaa ku xaman maaye hortaadaan ka leeyahay hortaydaad ka tidhahayd naxan wey wixii waxaan dhibsanaaba hadduu yahay inaan joogiyo inaan maqnahay wa isku mid tafsiirka nabiga arka dikruka akhaaka bimaa yakrah haddaad walaalkaa ku sheegtid wuxuu qoonsanaa baa kiiba la yihaa ama ha joogo ama ha maqnaado idan inuu goobta joogo ku xalaalayn mayso inaad caynkiiyo bayda goyso oo xaloosha ka rido ku xalaal maaha aniga ku xaman maaha waa kugu xariiraya hortaadaan ka sheegaya khayr maliid tafsiirkii nabigana waa ka kolka waa ogaateen allaahu wa rasuuluhu aclam hawlkii saxaabada wey kolka allaahu wa rasuuluhu aclamna intuu nabiga noolaa wey kolkuu dhintay kadib allaahu aclam baa warkii ku haray rasuulka kuma jiro dunida waxaa maanta ka jira rasuulka waxba kama oga shaqana kuma le daliilkeediina waa ogaateen waana soo marnay ummaddiisii dad kamida oo sunnadii ka laxday oo naar loo kaxeeyey oo iska dabaqayliyey ummatii ummatii ummatii oo nabigii ilaah ugu jawaabay inaka laa tadrii maa axdathuu bacdak haddaad dhimatay gadaasha wixii la sameeyey maxaad ka og tahay markaasaan loo fasira maa zaaluu yugayiruun wa yubadiluun haddaad dhimatay xaqii waa ku dheereen waana ka baxeen magacyaal kale ayay la baxeen manhaj kale ayay samaysteen kolkaasaa nabiga ogaada in gadaashii la qallocday markaasuu yidhaahda fasuxqan liman hayara bacdii wabadal diinta ee dejiyey anna ummadda aan gaarsiiyey gadaashay wixii ku dheelay ee magaxyaan la baxay ee meel kala aaday cadaab ha lagu dheereeyow cadaab ha lagu dheereeyow wa fi lkitaabi alcasiis qur-aanka waxaa ku soo aroortay fii suurati alxaqaaf qul maa kuntu bidca min arusuli wamaa adri maa yufcalu bi walaa ilaah qowlkiisii wey nebigii baa la faraya qul maa kuntu bidcan min arusul wamaa adri maa yufcalu bi walaa bikum marka sifa min sifaatillahi casa wajala yaan makhluuqii siinaynaa markaan leenahay awliyada wax walba ogta qulubtay daalaxataayo haddaad awliye ag joogto qalbigaaga xumo ka ilaali haddii kale waa ku arkaye waa sifa min sifaatillaahi casa wajala in allaha caliimun bidaati suduur qalbigaaga waxaa ku jira maxay ogaadaan injirta qadaadkooda cunayso ma oga say qalbiga u ogaanaya awliyada marka albaabkeeda la yimaad dadkan awliye u naqaanay albaabka la garaaco soo kuwii dhihi jiray maa waa kuma baabay arkaayo muxuu waa kuma iileey albaab yaa lagu xanoo ama markaad sanaanta kadib igaarkay ku malayduu kuleey ina ayaa ina hebel hebel haa waa ku gartay wuxuu ii weydiinaa waa awliye adoogayu yaqaanaa oo aakhiru yaqaan oo adduunku yaqaan iska ilaaliya sifa min sifaatillaahi casa wajalla wey wax walba oo la yaqaan ilaah keligiisa ale litaclamuu ana allaha calaa kulli shayin qadiir wa ana allaha qad axaada bikulli shayin cilman amaa makhluuqa walaa yuxiituuna bishayin min cilmih walaa yuxiituuna bihi cilman wallaahu yaclam waantum laa taclamuun wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliilan allaahuma hal ballaqu waa in soo gaarsi awliya wax og iyo amoota wax taqaan atadruuna ma alkiiba qaaluu llaahu warasuuluhu aclam isagii baa nool inuu sheeguu raba waxii baa ku soo degay laakiin hadda waxii maa ku degaaya waxaynu hadeer gaarne waa ku dhaaranaa markay socon soo dhaaranayso ilaah baa igu oga rasuulkaa igu og waataan idhi nabiga ilaah waxaa lagu daraa saddex goor cinda aliimaani aaminuu billaahi wa rasuuli waa lagu daraa wa cinda ataaca waa lagu daraa qul atiicu llaha wa atiicu rasuul cinda almaxaba waa lagu daraa an yakuuna allaahu wa rasuuluhu axaba ilayhi mimaa siwaahuma cinda alcilmi lagu dari maa walaa cinda alxalfi lagu dari maa cinda aliimaani wataacati waalmaxaba walitibaac alla raaco rasuul raac sax wey alla rumee rasuul rumee sax wey alla warkiis yeel rasuulka yeel sax wey ilaah jeclow rasuulka jeclow sax wey intaasaa lagu daraa wixii kale ma lagu daraayo calayhi salaatu wasalaam dikruka sheegidaada akhraaka walaalka bima yakra aad ku sheegta wey qiila sida loo qiildayday arag oo mas'alada in la banaysta la isugu dayey oo yaa rasuulallah waalkay haddaan idhahdo waad madowdahay asu madow yahayna haddaan ilay iraa asu ilaa yahayna awgaab haddaan iraa wasgaaba yahayna macnaha wuxuu aan ku sheegaa hadduu yahay xadmiya meesha la gaari arag qiila waxaa la yihi ara-ayta rasuulallah ii sheeg in kaana hadduu yahay fii akhii walaalkay gudihiisa maa aquulu waxaan ku hadlaa xanmiya qaala wuxuu yihi in kaana hadduu yahay fiihi walaalka maa taquulu waxaad leedahay faqad ibtaktahu faqad ikhtabtahu waad xabatay wain lam yakun hadduusan ba ahayn waxaad ku sheegayso fiihi walaalkaa muslima hadduusan gudihiisa ku sugnayna faqad bahatahu markaasna waaba nabtay waad naftay oo waad hafartay hadduusan waxaan ahayn hadduu yahayna waad xamatay oo yaa ceebla oon eeba ahayn adiga ma rabta in ceebahaaga la sheego maya sheegin ceeb muslimley wa qowlihi nabiga hadalkiisiina waa uu daliil fii xajati lwadaac sagootinta xajkeedii uu nabiga ummadoo dhan sagootiyey gudaheedii wuxuu ku yihi ina dima'akum dhiigyaalkiina wa amwaalakum wa acraadakum sharaftiina xaraamun waa reeban tahay calaykum korkiina ay ka reeban tahay ee qofna qofka kale yuusan u gudbin wa qowlihii nabiga qowlkiisa hadalkiisiina waa u daliil uu yihi kululmuslim muslim kulligii alalmuslim muslim kale korkii xaraamun waxaa ka reeban damuhu dhiiggiisa wa maaluhu xoolihiisa wa cirduhu sharaftiisa wa qowlihii nabiga hadalkii sala allahu calayhi wasalam uu yihi nabiga bixasbi mri'in qof waxaa ku filan min ashari sharnima ugu filan an yaxqira inuu liido akhaa waalkii almuslim markaa nabigaasul dhamiy inaad qof muslim oo walaalkaa xaqirtid intaana sharka ugu filan inaad dishid ka war xaqiraa intaad soo dhaaftay iyo waxoogaa yasmaa nabigana wuxuu yihi qof qofka kale qof muslima waxaa shar ugu filan oo ciqaab iyo naar iyo xumo iyo inuu halushar yahay inuu waalkiis xaqiro intaa keliyaa kugu filay intiiaa dhaaftay waa dishay waa dhacday waa garaacday waa xirtay xaggee joogtaa markaas bixaasadi miri in qof waxaa ku filan min ashari sharnimo ugu filan ay xaqira inuu yeeso akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimka wa qowlihi nabiga hadalkiisii wa daliil oo nabiga yihi laa yadkhulu ljannata janna ma galo qataatun isku dirdire namaam yani namaam saddex iyo toban halaa yasubahu waa inuusan afxumayn bikayri xaqin jidlaan xayan mid nool kaana muslimkii ahaya oo mayitan mid dhintay ahaya liqowlihi hadalkii nabiga aw daliila caleyhi nabiga korkii asalaatu calisyu wasalaam nabadgelyahaatee uu nabiga yihi sibaabulmuslim muslim muslim afxumayntiisa fusuuqun diinka bixid wey wa qitaaluhu lala dagaalamana kufrun gaalnimo wey wa qowlih nabiga hadalkiisa laa yarmi rajulun nin ma gano rajulan nin kale bilfisqi aw ilkufri oo hadduu yihaa yaa faasiq yaa kaafir hadduu muslim muslim kale ku yihaa ila irtada hadalkii baa noqonaya caleyhi kii yihi baa ku faasiqoobaya ama ku gaaloobaya waase in lam yakun hadduusan ahaanin saaxiibuhu kuu ku sheegay fisqiga kufriga kadalika siduu sheegay saad sheegaysa hadduu yahay nabad wey hadduusan sida ahayn aday kugu soo noqotay wa qowlihi nabiga hadalkiisa ayaa u daliila uu yihi nabiga almutasaabaat labada is-afxumaysa maa qaala labadooda waxay yidhaahdeen facala albaadi kii bilaabay korkiisa wey oo minhuma labadooda kamida xataa yactadiya almadluum ilaa uu ka xadgudba kii la dulmay warka war weyn waxaa weeye labada qof ay isafxumaynaysa wax alla waxay ku hadlaan labadooda waxaa lagu qorayaa dembi ahaan kii bilaabay waxaase shardi ah midkaan kale insu xadgudbine uu dhaadhaajiyo haluhu yidhaah inuu yidhaaho koonfur iyo waqooyi labaday soomaali degan tahay koonfur kira istiraaho kolkuu kir ku yihi haddaad kir tiraaho labadii kir baa isagaa loo qoray laakiin kir iyo kud iyo kale haddaad tidhaaho ha dheeraadkaad leeda waqooyiga aabbaha wasays yiraa kolkuu aabbaha was ku yiraa haddaad aabbaha was tiraa labadii aabbaha was bakanaa loo gola bilaabay warka haddaad hooyadii ku dartana aabbaha iyo hooyadaa was soomaalida degta dhexdhexaada ways cadaabaan awowgaa lagub hadduu kii kale awowgaa lagub ku daayo warka labadii awow lagub bakanaa loo gola laakiin awowga iyo eedada iyo habarirtaaba laguba haduu yihi marka inta laisdaba socdo kaarikada waxay ku socotaa kii bilaabay laakiin markuu midkan gudbo kolkaas isagaa shuqulka faraha la galay almutasaabaha labadiis afxumeeyey maa qaala waxay labadooda yidhaahdiin facala albaadi kii bilaabay korkiisa uu ahaana oo minhuma labadooda ka mida xataa yactadiya almadluum ilaa midka la dulmay uu xadgudbo intii la yidhi dheeraad ku daro wa qowlihi nabiga hadalkiisa laa tasubu lamwaata maytidii harumaynina sababkuna fa inahum maytida qad afdow gaale ilaa maa qadamuu xun iyo san waxay hormarsadeen waa la kulmeen wa qowlihi nabiga hadalkiisa uu yihi min alkabaa'ir dembiyaalka waaweyn waxaa ka mid a ah shatmu rajuli in afxumayntiisa u waalidayhi labadii dhashay afxumeeyo asxaabtu waa yaabeen qaaluu waxay yidhaahdeen wahal yashtumu rajulu oo qof ma afxumayna waalidayhi labadii dhashay markaasaa qaala nabiga yidhi nacam haa yasubu wuxuu afxumaynaa aba rajul min aabihiis fayasubu kii aabihiis la afxumeeyeyna abaahu kii bilaabay aabihiis uu afxumayna wayasubu ummahu qof habartiis uu cayna kii habartiis la cayay fayasubu ummuhu kii kale habartiis uu cayna idan haddaad qof adoogiisa habartiis haysay caydii aada haysay iyo caydii labadaada la caday waa sidii tii oo kale adag arrinta kugu socota kolka ada abaha aclam